run ku dhaaranayo mar kastoo kelimo uu sheegaba inuu maaragtay uu dhaar ku daro waa laga fiican yahay sababtaa waxay ku tusinaya dhaartu waa tacdiim ilaahay la weynanaya magaca alle marka qofka hadduu mar kasta dhaarto waxay ku tusinaysaa annahu yastakifu billaah inuu ilaahay maaragtay yaraysanayo oo ilaahay tacdiimkiisa uu la yaryahay ayay ku tusinaysaa marka inuusan qofka uusan dhaarta uusan badinin sababtoo tawxiidkii wax u dhibaysaao qof alla subxaanahu wa tacaala aan aadaab kula dhaqmaynin waayo magaciisa meel kasta iska dhigayo iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waxfaduu xifdiya aymaanakum dhaarihiinna xifdiya aymaan waa jamcu yemiin waa dhaar wey marka waxaa laga keenay dhaarta yemiin baa la dhahaa dhaarta af carabiga qasamna waa la yidhaahdaa xalifna waa la yidhaahdaa waxaa laga keenay min alyemiin gacanta midigta sabadoo ah sida xaafid ibnu xajar uu yidhi labada qof markay isdhaarinayaan gacantay isgelinaya ma kugu wallaahaya ma kugu bilaahaya ay arrin isku dhaarinayaan laakiin sharciga waxaa weeye waa in magaca alle ama sifadiisa la isticmaalo qofku asagoo shay ku adkaynayo tawkiidu shay bidikri ismi ow sifatin lilaahi subxaana wa ma garanto adigoo sifada alle magaca alle ku dhaaranayo inaad shay wax aad ku adkaysaa la yidhaahdaa marka dhaarta xafida dhaarta xafiditaankeedu waa saddex martabo wey awalan dhaarta ha badinino magaca alle subxaana wa tacaala ha isaga dhaarnin walaa tajcalu allaha curdatan liaymaani ilaahay subxaana wa tacaala wax aad mar kasta isaga dhaarataan oo wixii la arkaan wallaahi bilah iska tidhaahdaan ha oranina waa macno macaanadeeda ka mida waxaa kaloo macaanadeeda ka mida walaa tajcallah curlatan liaymaanikum ilaahay subxaana wa tacaala haddii aad dhaarataan oo dhaartii wax ka khayr badan aad aragtaan khayrkii magaca alle wax idinka xiga ha ka dhiginina ee wixii khayrka ha la imaada hadhow dhaartay ka faaraguta macaanida iyadana ka mid tahay marka awalan dhaarta badan in la yska ilaaliyo beenna aan lagu dhaaran dhaartani sideedaba aan la badin waxaa kaloo xifdinta ka mida lacalla haddii aad dhaaratid wixii aad ka dhaaratay inaadan samaynin haddaad ku dhaarato waxaasan samaynaa waxbaa inaad samaysid ama ka dhaarata waxaas ma samaynaa wix inaad samaysidoo inaad magac ilaa ilaalisid allaahumma ilaa wax khayra inaad ka dhaarato markaas wixii khayr aad la imaanaysaa dhaartii hadhow kafaaragud ama wax shara inaad samaysad ku dhaaratay marka dhaartii waa ka kafaaro shartiina ma samaynaysa laakiin hadday saa ahayn oo dhaartada dhaar macquula ay tahay oo waxa hadda aad haddaad samayso ka khayr badan aadan samaynaynin ama ficilka ka dhaarata ficil xun ousan ahayn waxaa weeye dhaarta waa inaa xafidid waa martaa labaad lacala dhaartii waa ku dambowday oo wixii aad ka dhaaratay waa ay kaa dhaceen waa inaad kafaaro gudkii la timaadid marka marka saddex xifdigu saddexaas waa soo gelaya awalan dhaarta isticmaalkeeda inaada badin haddii lacalla aad dhaaratid wixii aad ka dhaaratay inaada ku dambaabin aad iska ilaaliso haddays wax ka khayr badan aysan ahayn haddii lacalla xifdiga ou kaa dhaco oo dhaartii aad burisana waa inaa kafaaradii aad la timaadid marka xifdiga ay maanta saddexabaa wax u soo gelayaan iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waxfaduu xifdiya aymaanakum dhaarihina xifdiya marka hore dhaarta ha badinina beenna ha ku dhaarinina haddii aad dhaarataanna macnaha ha dembaabinin oo dhaartii ciyaar ciyaar ha u burinina allahuma xkaarna arakaan maaha haddii lacala dhaartii aad buritaanna kafaaro gudkii ha ku ciyaarinoo kafaara gudkii maaragtay la imaado wacan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal allau calayh wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo dhahaya alxalifu dhaarta manfaqatun bixitaan iyo maaragtay rawaajin waaye socodsiin waaye lisilcati badeecada way socodsiinaysaa mamxaqatun baabi'in waaye lilkasbi kasbiga iyo barakadana ay baabi'inayso waxaa looga jeedaa qofaa badeeco haysta markaas wuxuu ku dhaaranayaa alaabtaan sicir ay ku joogaan ama intaasay ugu fadhidaahu ku leeya wallaahi waa khasaaro gadayna ay ku dhahayan faa'iido badanaan ugu jirto waa beentiis qofku waa iska rumaysana waa qaadanaya ama wuxuu ku dhaaranayaa alaabta jawdadeeda wuxuu leeyahay alaabtaan waa iglami waa jabbaani waa kida waa kida waxaa dhici karta inay maaragtay taywaani ay tahay jiniis inay tahay meelo sancadooda laga fiican yahay ayadana waa soo gelaysa wuxuu kuugu dhaaranaa alaabtaa inay jawdo ay leedahoo nadiif ay taho maaragtay tob quality ay tahay qaymo ama nooca ugu sarreeya ay tahay waana bentis bad quality waayo noociyad liito waayo marka intaasoo dhan way soo gelaysa ama sicir beenoo ku dhaaranaya waxyaalahaasoo dhan marka waa ay soo gelaysa marka de qofkii waa kugu aaminaa bani aadam qof haddau dhaarta sida qof yaroo dhaarta beenuu sheegayo marka badaacadii waa kuu soo laga yaaba faa'iide inaad ku kasbatid laakiin barakadii bay tebineen baraka waxaa ka mida qofkii alaab oo fayga oon jirin oo maaragtay qaladan aad ku cabsiisa maanta berri waa ilintiqaamay waa ku barana waxuu ku ninkaas balaayo waayo alaab maaragtay dunyao gadaa nin walbaa kaa wada leexanaya soo maaha baraka taasaa ka mida laakiin qofka haddii alaab jawda iyo run lagugu barto marka hore ha lagaa tago laakiin hadhow waa lagu baranayo xalay ninkaas wallaahi wixiisi waa macquul faa'iidadiis waa macquul qofkii ammaanaaba oo dhan baa kugu soo leexanaya inkastoo dadka zamankan ayba runta iska naceen oo qofka hadduu runta laasimo oo wax fiican uu keeno dadkii runta ma rabaan dadaan waxaan ku yidhi soomaaliya daawooyin waxaa la keenaa bakti oo qashin marka waxaani daawooyin oo jawdala maa keentaan oo xataa sicir dadka u gaartaan waxay ku leeyihiin laba siyoodba ma kugu dhacayso awalan kuwa baayac mushtariga midii jawdada lahayd waraaq lamidahoo iyadii la saambulow keensana oo magacii beena oo feygaas wuxuu ku leeyahy alaabta hebelay lamid tahay intaasna waa ka raqiisgadaynaya midda kale dadku waa iska cawaan waayo qofka mukhliska iyo qofkana ma kala fireen qofka beenloogaaba iska jecel yihiin qofkii marka xataa rabay inuu dadka wax jawdaloo fiican uu ka gado oo sicir fiican uga gado kii kalena suuqu ku qariba oo alaab middaan u maarkadeg oo laakiin beenoo suuq ka soo bixina uu leeyaha waa ka raqiisanta midda hebel oo kale waa kaas dadkiina marka isku gurdan raacaasoo kale waxaas qashinkaaya marka iska rabaan marka laa kuwii munaafisiintaha ah, dad nadiifa ah maaha oo wax keenay dadkii shacbigiina wax maaragta yani ilbaxaho qofka mukhliska oo wax jawdala keenaya iyo qofka khashaashka ma kala garan karan dadkii dhaa marka waxay ku qasbana inay maaragtay un saa iska yaacaas ay noqoto hada qofkii waxuu rabaa nolol noloshii dad runta raba haddaysa jirin wadabeenta wada raba gebigood marka waxaaway beentiiba qofka asaguna dhinaca ka qaada waxuu ku jawda cidina kaa iibsamee marka waa ummadda waxay ku xidhan tahay qaabkeeday ku xidhan tahay ummaddaha lafteedu ummaddeenna ayagaa dhinac kastaba waxa wanaagga aan ogoleen hadday baaci mushtari tahay hadday maaragtay daawo ay tahay hadday diintaa iyo siyaasaday tahay diin dadka culammada rabbaaniyiinta ka qaadan maayana khashaashiin oo dhiiggooda iyo dhacaankooda xalaasana ka qaadanayaan qofka mukhliska ahoo talada fiicanle wax ka qaadan maayaan tuug maryo muday wax ka qaadanaya qofka dabiibka ahoo wanaagsan oo naasixa ah la tacaamuli maayaan qashaashka beenlooga ay la tacaamulayan ummaddi marka iyagaa wishiga maaragta u diyaar nacam ilaahan ka magan galno laakiin dadku haddii iyagu ay noociyad fiican ay yihiin oo kala saari kara qofka wanaagsanoo mukhliska ah iyo qofka maaragtay eh, daalimkaa ah, xataa waxa xun ma soo dhexgeli karaan laakiin ummaddeenna waxay iska tahay wax kastaoo qashinaa lagu qubaa oo iska aqbalaya wax kasta oo wanaaga haddii la keenana waxaa waa firdhinaayo waxaa waaye maaragtay waa maaragtay way kala firdhinayaan ma ogolo haddaba marka ninkii wanaag raa waa isaga tegayaa boqol qashaashiin oo dhinac walbaa u talinaysa marka waa mashaakiltaasi marka waa waxa mujtamaceena yacni balaayada haysata waa can abi hurayrata radi canhu waxaa laga wariyey qaala waxau dhahay samictu rasuul lahi sal alla alay wasalam yaquul wuxuu leey alxadfu dhaarta badan oo beenta haddaa manfaqatun xataa hadday run tahay xataa dhaart badan looma baahan waa intaas haddaa iga iibsan iga iibsaa loo baahanya manfaqatun tu rawaajisa waayo oo badeecada bixisa oo socodsiisa lisilcati badeecada oo badeecadu markay leedahay nifaaq ay leedahay macnaa rawaaj wax soconaayo waayo way socodsiinaysaa mamxaqatun tiritaan waayo lilkasbi kasabka iyo barakadana way kaa baabi'inaysaa ilaahay dhinac kaloo kaala dagaalamaya markayna dhaarta badan aan loo baahnayn sababtoo ah waxay noqoneen alla subxaana wa tacaala ismkiisa in cayaar cayaar maaragtay laga dhigtay noqoneen can salmaana waxaa laga wariyey anna rasuul lahi sal alla alayh wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi alaaatan saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadlayo oo hadal uu ka raalli yahay oo maaragtay bishaaro ah ma kula hadlayo walaa yusakiihi mana dahirayo bimacnaa uma dembi dhaafayo oo tawfiiqna ma waafajinayo walahum cadaabun aliimun cadaab xuna waa leeyihiin saddexduna waa kala daran yihiinoo ushaymidu mid ciroobay oo ashmad waay waa la tasqiiriyey tasqiirka asaaliibtiisana waxaa ka mid a taxqiir ma garat hulaam haddii la rabo in la tasqiiro hulaym aa la leeyahay marka marmar waxaa ka mid a asaaliibta taxqiir in waxaan la xaqirayn marka ashmar lama dhihine ushaymud mid xunoo cirana waa kaasoo zaanina oo zaana walciyaadu billaah waxaa markaas cadaabka ugu bata walciyaadu billaah qofku markuu cireebo dee shahwadiisu waa yaraanaysa caqligiisiina waa soo buuxsamaya bikhilaafi markuu qofku dhallinyaro uu yahay maaragtay caqligiisuna waa yaree shahwaduna waa badantah markan waa demi badantah walidaalika shaabka markau cafiif noqdo oo maaragtay cibaada alla uu ku karo saqajaanimada iska dhaafo ajarkiisu waa badan yahay limaada iyadoo maaragtay shahwadii iyo dayshkii ay maaragtay ay haayaan markuu la dagaalamo oo cifadii iyo dhabadii cadeed oo cagta saaro oo masaajiddii iyo khayrka uu jeclaado iyo cilmigii iyo wanaaggii markaa ajarkiisa waa badantao maar yastadillu taxta carshi illah sabcatu dilluhum ullah waxaa ka mida toddobada hooska alla farsanaysa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi soo maaha sababtaa iyadoo muqriyaadkii badan yihiin ayuu muqriyaadkii ka soo hara marka waxyaalaha qatalaya ay badan yihiin kana waa cagsigiisoo rajaaxat rajaaxatulcaqli uu joogo caqligiis uu raajix lahaa shahwadiisina ay daciiftay ayagoo ciyaalo suuqnimo isu bedelay walciyaadu billah iyo wacaa'ilun mid faqiirahoo mustakbirun isweynaysiina faqrinimada hadda qofka miskiinnimay ku qarta inuu xoogaa isduleeyo oo xaqana uuna iska weynaysiinin dadkana uusan ka kibrin sababtoo kibirku waxaa waaye inuu qofku ilaahay iyo xaqa aqbalitaankan iska weynaysi dadkana oo xaqiro sida nabigu uu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam alkibru badaru lxaqi waqamtu nnaas xaqa oo laga kibroo la qaadan waayo dadkana la xaqiro kibirkuna waa xamaaqo sababta waxaa weeye haddaad alle iska kibrine ee waxaad haysataan ilaaha kuuse ilaaha ku abuuree ma allihii ku abuuraa iska kibrinaysid dadkana markaa iska kibrinaysid waxaan aad dadka kaga fadli badantaha ilaaha ku siiyey midka ugu liito mucawaqa ah oon caqli iyo maskax iyo lug iyo indha midna lahayn oo gorofa ilaahay wuu kaa dhigi karaa marka waxaanna waxaa lagu siiy waa lagu imtixaanaho wixii ummadda aad tari kartid inaad tartid oodan ka kibrin marka saasuu kibirku uu xun yaha marka marka isagoo caa'il oo faqiir hadduu isweynaysiiyo hani hadduu ahaan lahaa ama boqor ahaan laha ama awood ama xoog iyo xoolo oo ahaan lahaa muxuu samayn lahaa adduunkuba qaribi lahaa wy iyo wa rajulun nin jacalallaha ilaahay ka yeelay bidaacatahu badeecadiisaba macnaa ilaahay wuxuu ula dhaqmayaa isimkiisaba sida badeecadan uu gorgorinaa camaloo ka dhig ilaahay wax laga taajiroo ka dhiga magaciisa ixtiraam la-aantiisa markau maaragtay eh, mara ou gadaayo ama cimaamad ama kiilo sankoraba wallaahi wallaahida uun ku haayo ma garata ama wax kastaba uun magac kastaba wallaahi uun ku daraya marka waxauba ka dhigtaba magacii allaba badeecaadkaas la gorgorinayoo ka dhigtoo ixtiraam ugu fadhidhayso waa nin uun magaca alla adduunyo ku raadsanayo marka kaasina waxaa weeye ilaahay isimkiisii ayuu ihaanaysa marka asagana laasim in la ihaanaysta waay marka warkaana kalena oo zaanigaana xuduuddii allow maaragtay ayuu ihaanaysay oo xaaraamtiiba isagoon wax shahwaa ku xambaara aan la arkin ayuu maaragtay sahlan caa'ilkuna isagoon wax kibir aan meeshiisaba joogin ayuu isaguna iska buriyey iyo warajulu nin jacala allah ilaahay ka yeelay bidaacatahu badeecadiisaba wax yar markuu gadmaago ama maslaxeed markuu qabsanayo wallaahi wallaahi buu afka ku taagaya laa yashtarii ma iibinayo ilaa biyamiini markuu wax isagu soo iibsanayo waa dhaaranaya walaa yabiicu ma magadayo ilaa biyamiin inuu dhaarto maahan noloshiisoo dhan dhaar magaciisa afka wallahi maba ka qaaday wax xaqiira wax liita wax fiican marka waxuu ka dhigtay magac alle wax adduunyo lagu raadsado oo lagu baaci mushtaro oo uun shilin iyo kumi iyo santi lagu raadsado ayuu marka ka dhigay kaasina marka ilaahay u xaqira subxaana wa tacaala xadiidkuna waa saxiix rawaahu dabaraaniy bisanadin saxiix wa fi saxiixi waxaa ku sugnaa yani muslim iyo bukhaari can cimraan bni xuseyn radi allahu canhu qaala qaala rasuul sal alla alay waslm rasuulka wuxuu yidhi khayru ummatii ummaddeeda waxa uu khayr badan qarni dadka aniga aan la noolay waa dadka la noola marka qarnigu waa dadka wakti wada noola laydha adiga boqol sanaa lagu qadara ma garan uma aladiina kuwii yaluunahum la xariiro marka qarnigiisu waa nabiga waktiga uu noolaa calayh salaa salaam risaaladiisu ay socotay laga soo bilaabo ilaa jiilkii saxaabada ou ka baaba'o waa qarnigii nabiga calayh salam saxaabtiisa ay ka baaba'een uma aladiina yaluunahum kuwa la xariiro qaala cimraan wuxuu yidhi falaa adrii ma ogi adakara bacda qarni maratayn ow alaain muu sheegay marka maratayn waa la hubaa marka marka qarnigiisi qarniga la xad iyo kan saddexaad waa alaatu quruun waa la yidhaahdo waa quruunta ugu khayr badan nacam nacam umma inna bacdakum gadaashiinna waxaa imaan doona quruntaa wanaagsan qowmun qowm yashhaduuna iska markhaati kacayo walaa yastashhaduuna iyadoon la markhaati gashanin macnaa waxaa weeye maaragtay ayagoon wax markhaati uga baahan aan la arkin asagaaba la soo ordaa macnaa istikfaaf bishahaada in loo baahay in kale lama oga lama warsanin waa la soo ordayaa marka macnaa markhaatiga furidda waxaa looga rabaa in markii laguu baahdo adiga aada markhaatiga aada la timaado laakiin adigu inaad la soo ordoo tirada hebela hebel waxaan ka qabo oo adigii aad qof sidii dacwo qaba aad noqotid wax micnaa kuma jirto adiga horta adiga markii dacwadii la isqabsado qofkii dadkii xuquuqda ay maaragtay u kala dacwoodaan oo qofkii la yidhahda markhaati keenso adiga lagu yimaado markaas sug laakiin hebelaa waxaas ka qaba hebel hebel waxaas ka qaba dacwo aan laga codsanin waxay keena istikfaafay keenaysaa oon la aamini karin wayakuunuuna wayna khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna lamana aamini karo dad khiyaano badan wey wayandiruuna nadar bay samaynayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan muslimiinta maxay sifaadkooda yuufuuna binnadar nadarka marka waa caam wixii waajibahoo ilaahay ku waajibiyo iyo wixii adigu aa isku waajiba labadaba midda kale wayadharu fiihim waxaa ka muuqanaya asimanu cayl fara badan dad fuursan waa iyagana bimacnaa adduunyada cunitaankooda iyo tamatucooday aad ugu dadaalayaan aakhare hami lama lahan maaragtay diintu hami lama lahan masaakiintu hami lama lahan wax kas adiga isku gur waayo xalaal iyo xaaraanba iska buuxa nacam marka waa uun qof maaragtay yani isaga uun adduunyadiisa iyo maaragtay tamatuciisa badankiisa uun intaa ka shaqaynayo wax maaragtay murugka aysan jirin marka xadiidkan waxyaalaha lagu sheegay waxaa ka mid ah oo nabiga uu yidhi calayh salaam xadiiska cimraan binu xusaynin dadka qurunta wanaagsan markay timaado in dad maaragtay markhaati ayagoon la gashan ee iska markhaati kacaya qofka adoo marka markhaatiga iskala soo ordo hadhow bitaali dhaartana waa la soo ordaya ilaa dhaartu waa nooc bayinaad ka mida waxa caddaymaha qofka markii la iska dacwoodo bayinaadaa la yidhaahdaa bayinaadku marka waa badan yihiin markhaatigaa ka mida nooc min albayina waxaa ka mida iqraarka qofku inuu qirto waa bayinada midda ugu weyn waayo soomaan caddaynta midda ugu weyn waayo waxaa ka mida dhaarta qofku haddii barkhaati oo waayo qofka mudda dhaarintiisa ama hadduu asaguna dhaarta uu maaragtay ka cabsado kan kale inay ku soo noqoto idan qofka hadduu shahaadada la soo ordo laa shaka dhaartiina waa la soo ordaa soo maaha waxaa la rabaa bayinada markii lagaa codsado ama dhaarta ay kugu timaado inaad sugtid waa marka halkaas ayay marka ay ka soo geleen وفي الصحيiح waxaa ku sugnaa can imraan بn xuseen radي الlaه canه qaal qaal rasuul اlah sal اه alيه wasl xudha ummaddeeda waxaa u khayr badan qarnii dadku badanaa khayruulquruuni ay xadiidkaa u akhriyaan marka khayruulquruuni kuma jirto xadiidka ama khayru ummatii qarni ama khayru nnaasi qarnina waa soo aroortay uma aladiina kuwa yaluunahum la xiriira uma aladiina yaluunahum kuwa la xiriira marka qarniga nabiga laba qarni oo lagu daray qaala cimraan markaasu wuxuu yidhi falaa adrii ma ogi adakara bacda qarni maratayn ow alaaa idan labaa la hubaa soomaan labadaa la qaadanaya marka uma ina bacdakum waxaa imaan doona quruntaa ka bacdi qowmun qoomo yashhaduuna markhaatiga iska furay ama iska dhaaranaya oo nooc bayinada la imaanay walaa yustashhaduuna lamana markhaati gasanayo xadiidkan marka qofka asagoo markhaati la furin hadduu markhaati iskala yimaado inuu dadka ugu liitaa maaragtay ayaa ka muuqan laakiin xadiid kaleo waxaa jira oo muslim oo wariyey oo zayd ibnu khaalid aljuhani uu nabigu u calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum bikhayri shuhadaa shuhadada kuwa ugu khayr badan maydin sheega alladii yati shahaadata alladii ya'tii bishahaadati qofka markhaatiga furaya qabla an yus'alaha intaan la weydiinin labada xadiise in la isu waafajinaya waxay yidhahdaan culammada waxaa la isu waafajinayaa qofka la caayey waxaa weeye qofkii maaragtay oo markhaatiga rabay oo dacwada qabay dad kaloo haysta adiga maba kuu baahnaba dad kaloo haysta marka adiga maba laguu baahnaba taas marka haddaad marka iskala soo orodid waxaad ku dhacaysaa xadiidkii hore laakiin waxaa ogaatay qof muslimoo xaq ka maqan yahay oo nin ku sheeganayo ninkiina inkirsan yahay qaaligii wuxuu yidhi markhaati ma haysa ma oga marka inaa adig markhaati ka meeshuu lacagtan daynkaa uga qaadan ayaa joogtay dhibaatadan nabarkaa marka ku gaarsiina ayaa joogtay dadkii goobjooga ka mid ahayd isaguna kuma yaqaan inaa meesha joogto xaqiisiina waa la yacmaya kuma yaqaan isaguna meesha joogto markaas waa imaanaysaa volontier waxaad leedahay arrintan anaa goobjoog ku ahaa anaa ku markhaatiha kayta kayta kayta saasay horgey qaadlig anaa ku markhaati kacay markaasoo kale waa khayru shuhadaa uha sababto waa maxay xuquuq dayacmaysa ayuu soo dhicinaya marka wallaahu fii cawni alcabdi maa kowna alcabdu fii cawni akhiihi marka qofka la ammaanay waxaa weeye qof xuquuq dayacmaysa og ninka inay ka dayacmayso kaasna faajirka inkiraya u og yahay ninkaa inuusan markhaati haysan xoolihii inuu iska xalaalaysto uu rabo ninkan waxa ay ka maqan yihiin xuquuqdana ma oga adig inaad markhaati ka tahay meesha aad goobjoog u ahayd aasaad leedaha arrintaas anaa goobjoog ka kaytaba kaytay ahayd anaa ku markhaati kacay i horgey qaali xaqaaga bilaash uguma cuni karo kaas marka ah waa mid ka ammaanan kan la caayaana waxawaay iyadoon loo baahnayno qofkii boqol shahaadow soo joog oo liqi soo siina oo keliya war maba kuu baahnay or naga tag dad kaloo kaa fiqaysan iyo kaa looga kalsooni badan yahay waxyaalaan haysanaa taasaa marka waa laisku waafajiya wayakhuunuuna way khiyaanayan walaa yu'tamanuuna ma la aaminayo wayandiruuna way nadrayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan nadarka sideedaba in la nadaro nabigu waa diida calayhi salaatu wasalaam muxuu odha calayhi salaam annadru laa ya'ti bikhayro nadarku khayr lama yimaado dadaa waxay ilaaba haddaa e caafisa waxaasaan bixinaa intaasoo soonan kuu soomaa waxaas hadhow wixii markuu helo dhibbay ku noqonayaan hadhow bilaan soomaa toban baraa intaasaan bixinaa bini aadamkana waxdarat alanfusu shux marka xore nabigu khayr nadar kuma keenee inamaa yustakhraj min maali lbakiil bakiil aan wax dhiibi lahayn unbaa hadhow xoolaha looga cuna soo maha marka ashiyadoo laga fiican yahay haddana qofka hadduu ilaahay u nadar waa inuu bixiyo amaa saan soo marnay hadduu owliye u nadro qabriga uu yidha dad wiil isi ziyaaran bixinaya taasi waa shirki iyo sadanadii waa taas iyada lama ogola laakiin sideedaba waxaaba laga fiican yahay inaad taraahidba ilaah haddaa waxaa isiisid waxaas iyo waxaasan bixina waxaa fiican ilaahay inaad barisid oo ikhlaas ku barisid wixii dhiba oo ka cabsanaysid inuu kaa koriyo wixii wanaaga aad jecesha uu ku siiyo hadhow markaad wixii heshana inaa adiga sadaqo iyo shukri aa wax u dhiibtid ama cibaado aad samaysid ama sadaqaad aad samaysid taasaa fiican wa fiihi waxaa ku sugnaa saxeynka can ibni mascuud ana nebiya sal allahu calayh wasalam khayru naasi qarni waaba kale riwaayadii kale dadka waxa uu khayr badan qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yejuu waxaa imaanaya qowmun dad tasbiqu ay ka soo hormarayso shahaadatu axadihim dhaartooda waxay ka soo hormaraya miinahum yemiintiisay ka soo hormaraysaa wayemiinuhuna shahaadatu ayay ka soo hormaraysaa macnaha waxaa weeye qofka waxaa dhici karta in maaragtay shahaado laga rabo oo weli yemiintii aan la gaarin oon dhaartiiba aan la gaarin soo u fududaysana dhaartii ula soo booda warba laguma gaarina bal sug bal horta marka ku soo gaarto sug ama waxaa weeye markhaatiba oo haystaa soo maaha soo maaha ama yemiin baa lagu leeyahay soo maa yemiintiisina shahaaday ka hormaraysa soo maa iyadoo markhaati lagu leeyahay ayuu yemiin laga rabo oo leeyahay markhaati aan doonanayo ama iyadoo shahaado laga rabo oo yemiintii la soo degdegayo ilaa yemiinta iyo shahaado walba booskeeda ila haddaa muddaci calayhi aad tahay muddaci aad tahay markhaati la keenaa lagu leeyahay maandhaar la soo degdegto soo maa dhaar inaad la soo degtid ma aha soo ma haddaa muddaci tahay muddaci caleyha haddii aad tahana oo laguu sheegtana ood inkirtid ninkaan uu shahaado lahayn adigana yemiinaa kugu soo aa kugu soo wajahanta soo maha hadday yemiinkii ka soo noqoto adigana qofkii muddacigaa yemiintu haddana ku soo noqonay haddii uu ka baqo almuhim marka waxaa la rabaa meeshii shahaado laga rabay inaadan yemiin aadan maaragtay aadan kula soo degdegin meeshii yemiin laga rabana aadan shahaado aadan kula soo degdegin naam وفيi waxaa ku sugnaa can بn mascuudi radي الlaه canه النabiy salى الlه عalيه wasلم qal yihi khayr الnaasi qarnii ثuma اladiina yaluunahum kuwa ku xiga ثuma اladiina yaliinahum uma yejibu waxaa imaanaya qowman dad oo tasbiqu shahaadatu axadin yemiinhu ay ka hormarayso meesha yemiin laga raba shahaadadiu la soo ordaya wayemiinuhuna shahaadatii ka soo hormaraysa macnaha waxay uu kala cagsina waxaa la rabaa meel walba booskeeda inaad sugtid qaala ibraahiimu wuxuu yidhi kaanuu yadribuunana salafku waxay nagu garaaci jireen cala shahaadati markhaatiga inaan si fiican u gudanno oonaan ka been sheegin oo wakhtiga munaasabka aan ku gudanno iyo walcahda ballan walcahdi ballanka inaan oofinno wanaxnu sigaar annakoo yaryar marka ilmaha in lagu tarbiyeeyo aadaabta qadaha maaragtay inaysa ballanbaxyada inay xun tahay in maaragtay barqaatiga ay si fiican u gutaan inayna been sheegin waxyaalahaasoo dhan waa lagu edbin jiray marka qofkii isagoo edabsan oo waxyaalaha macaalida umuurta arrimaha sarreeya ayuu soo bixi jiray intaas haddii aan maaragtay wax yar aan ka sheegno dhaarta qaybaheeda oo fiqhiga maaragtay axkaamta ka ratimaysa dhaarta culimmada saddexay u qaybiyaan alyamiin alkhumuus iyo yemiinta oo kafaaradu ka ratibmayso iyo yemiinulaqm yemiinulkhumuus culimmadu waxay yidhaahdaan qof been cad ogyaha ku dhaarta ma garata war arrintaas saas ma ahayd markaasu wuxuu ku leeyahay arrintii inayna saasayna la ogyahay yahay oo been kaga dhaaranaya ama waa ama maahan oo beena wuuna ogyaha yaha waxaa shay maagii oo la dhaafay shay khabara oo xaqiiqo ah oo been uga dhaaranaya culimmada badankoodu waxay yidhahdaan taas waa min alkabaa'ir kafaarana ma lahan ila tawba maahan yemiinulkhamuus aldhaa oo saaxiibkiisa naartay tiinbad inkastoo shaaficiyadu qaarkood ay leeyihiin kafaaray leedahay laakiin sida saxiixa kafaaro malana qof shay beena oo cad hadduu been uga dhaarto maalyoon lasoo soo dhaafo hebelaa yidhi hebel ma imaa waxaan saanay ahayn saan ma ahayn hebelaa hadalkaan yidhi ma dhihin wax maaliyahoo tegey oo dhacay been hadduu kaga dhaarto waa yamiinulkhamuus waa kabaa'ir weyn waa soo maha iyo sidoo kale xoolo uusan hadduu ku dhaarto idhado anaa leh oo nabigu yidhi calayhi salaat salaam qofkii xoolo uusan ahayn dhaar ku goosta wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu salaam qofkaasi waxaa weeye naartaa loo goynayaa isagan nacam iyadana lama ogol kuwaas marka waxaa weeye tooba maahan iyo wixii xuquuqaho saa ku qaatay inuu soo celiyo maahane kafaaro kafaaro taasi ma laha midda yemiinu laqwi midda la yidhaahdo ayadana kafaaro ma laha yemiinu laqwi maxaa la yidhaahdaa iyo lajaaj waxa la yidhaahdo laba qofaa sheekaysanaysa waxay leeyahay wallahi nin arrintii saasii heed hebelaa saa yidhi may may may wallahi hebel maahayn hebeloo ahaa may saas maahayn hebel wallahi hebeloo ahaa iyaga ma u qasdin inay maaragtay dhaartaan laakiin maxay isku muransan yihiin hadalku saanu ahaa iyo saanu ahaa ama waxba kuu soo bandhigay cuntadaan cun mamame wallahi ma cunaysa adaa cunay walle inaan cunay adaa cunay wax loo qastay maaha waa wax qofkii afka ka dhaadhacay ma garat mar dadku ama murmaayaan ama doodaayaan ama wax isku celcelinaayaan waxyaalaha aan dadku ayna ku talagelinoo caqdi qalbiga aysan u qabin maxaa la yidhahdaa laqulyamiin kafaaro male laakiin in la ilaaliyo waxfaduu aymaana sababtoo ah waa arrin aad iyo aad u dhib badan amaa midda kafaaradale waxaa waaye qofku shay mustaqbal haddoo ku dhaartayna wallaahi waxaasaan samaynaa ama waxaas ma samaynaayo ama ma kula hadlaa ama waa kula hadlaa shay mustaqbala qofku markuu casmi uu gaaro markaas waxay marka kafaaradu ay ka ratimayso awalan horta dhaarta waa inaada badin haddii aad dhaaratidna wixii aad ku dhaaratay waa inaad fulisid haddaad fulin weyso wax ka khayr bad aragtid oo dhaartii aad debisid markaa kafaara ayaa la imaana marka khulaasada axkaamkana baabkaas waa saas way kutubaha fiqiga iyo sunanka aad maarata looga sheekeeyo fiihi masaa'ilun baa ku sugan baabkan aluulaa alwasiyatu in la dardaarmo bixifdi alaymaani dhaaraha in la xifdo xifdigeedana waxaan awalan magacale inaadan ku dhaaran si degdega haddii aad lacala aad ku dhaaratidna waxay aad ku dhaaratay waa inaad fulisid oodan dhaartii burin haddii aad burisana kafaaradii waa inaad la timaan saddexaasa soo gelaya aلثaaniyatu alikhbaaru in laga warramo bianna alxalifa dhaartaani manfaqatun inay tahay tu bixiso oo bixid rawaajin ay tahay tu gudbiso oo maaragtay suuq u yeesha lisilcati badeecada mamxaqatun tiritaan ay tahay lilbarakati barakada aلثaaliثuna alwaciidu shadiid macnaa goodiga loo yaboohay fii man laa yabiicu qofka aan gadaynin ilaa biyamiin oo dhaarta maahan walaa yashtari aan iibina ilaa biyamiini waa xadiidkii ahaa iyo warajulun maaragtay eh, ninkii ka yeertay jacala allah subxaana wa tacaala eh, curda ilaahay maaragtay bidaacatahu warajulun jacala allah bidaacatahu magacii allaba wuxuu ka dhigay wuxuu badeeco uu ka badeecmusharo ka dhigtaba oo adduunyo loo isticmaalo ka dhigto baabu maa jaa wuxuu ku yimid fii dimmati illaahi alla magankiisa iyo wadimati nebiyi nabiga calay slam magantiis wuxuu ku yimi macnaa maganta alle iyo maganta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye in la weyneeyo macnaa qofka haddaad aada ballan ilaahay uu ammaan geliyo oo ilaahay magantiisa la geliyo waa in ballankaas loo oofiyo aada loo weyneeyo haddii qofka ballanka nabiga calayhi salaatu wasalaam la geliyana oo la yidhaahdo nabiga ballankiisaan kugula ballamaynaa la yidhaahdana waa in la weyneeyo halkaana dimatullahi wadimat nebiyi isku midaa ah looga jeedaaho macnaa wixii ilaahay rasuulkiisa ya qaarmaa ka boodi ya haa alraabicatu haa waxaan ka boodnay haa sax haa sax alraabicatu midda afaraadna altanbiihu in la isku baraarujiyo calaa anna demba dembigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilati daaci waxa dembigaa kugu bixinaya haddii aysan jirin oo yar yihiin dembigaa samaysa waa weyn alkhaamisatu midda maaragtay shanaad sidoo kale qofka isagoo dembiga waxyaalo badan oo ku bixiyey ay joogaan hadduu iska dhaafo maxaa weynaanayo ajarkiisuna waa weynaa si dadka wakhtiga oo fitanka diinta ku dhegan oo kale oo fitanka iska dhaafo diintooda ku dheggan ajarkooda waa weyn oo wuxuu odhaa nabigu calayh isalaatu wasalaam alcibaadatu fi lharaji ka hijratun ilay dadku markay islaynayaan fitanka dhiigga la ysxalaalayshayanay oo dhigta dhiiggii la ysku daray qofkii cibaadadiisa cilmigiisa ag fadhiya waa qofkiisoo haajiro dhaha nabigu sababto dadkii dhammaa dhiiggaas iyo balaayadaas ay ku maman alkhaamisatu tan shanaadna damu ladiina in la caayo yaxlifuuna dhaaranaya walaa yustaxlafuuna iyagoon la dhaarin asaadisatuna hanaa'u sal allah calayh wasalam inuu ammaanay cala alquruuni alaaa saddexda qarniyoo hor aw ilarbaca iyo wadikru maa yaxdudu bacdahum waxa gadaashooda dhaci doono oo bidcooyin iyo balaayo ah oo dad aan ammaano lahayn dad aan markhaatigu aabayeelaynin dad aan qoor iyo xero lahayn inay badan doonaan nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam maa ya'ti zamaanun ilaa waladii bacdahu sharun min zaman ma jiro ilaa waxa ka badan ay ka shar badan yihiin waa iska arkay waa arkay adduunyada maqaamkeeda ay tahay ma garatay iyo xataa waddanka waa ka dareemaysaa tobankii sanaba sida xaaladdu isu bedelayo dhowrkii sanaba dadku say u liidanayaan sharta caalamka say u badanaysa mandiqo walba siday u liidanayso waad arkaysaa asaabicatu damu aladiina kuwii in la caayo yashhaduuna markhaati kacay walaa yastashhaduuna iyagoon la markhaati gashan athaaminatu kownu salafi salafku inay ahaayeen yadribuuna siqaara kuwa yar ku garaaca cala shahaadati markhaatiga inay si fiican u gutaan oo markhaati dheenaalaha iyo degdegta marata ay ka ilaaliyaan iyo walcahdi ballankan inay ka soo baxaan oo ballanburinta ay sabra ayay ka garaaci jireen baabu maa jaa wuxuu ku yimi fii dimmati illaahi wa dimmati nebiyihi ilaahay subxaana wa tacaala magantiisa maganta nabiga wuxuu ku yimid in la weyneeyo bimacnaa wixii ilaahay rasuulkiisa ammaan lagu siiyo oo macnaa diinta ammaan lagu siiyo in ammaan la siiyo oon lacag wixii harin iyo qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisuna wa owfuu oofiya bicahdi illaahi ballanka alle idaa caahadtum haddii aad ballantaan macnaa walaa tanquduu hana burinina alaymaana ballamada alaymaan halkan waa yemiinta laakiin halkan ballanka laga wada oo ballanka dhaaraa lagu sii adkaya mararka qaarkood saasa looga cabiray bacda tawkiidihaa markaad adkaydeen macnaha waxa weeye ilaahay addoommadiisa ballan ou la leeyahay oo ugu horreeya awalan inay caabudaan subxaana wa tacaala wauufu uufuu bicadi uufi bicadiku ayaaya farhabuun ilaahayna ballanoo u qaado hadday caabudaan inay maaragtay uu janno gelina naarta uu ka xoraynayo nabigana cahdi buu ku leeyahy ah inay rumeeyaan oy raacaan oo diintiisa ay hirgeliyaan u gargaaraan laa ummi sal alla calayh wasalam asaguna oo wax alla wixii khayra uu tusiyo wixii shara uga dib marka ballankaad alla ka qaadaya rasuulkiisa oofiya oofiyahoy adinka dhexdiinnana ballankaad iska qaadaan ood magaca alle aad ku adkaysaan isu oofiyo ama adinka iyo gaalada dadkii aad ballantaan ood magaca alle kula ballantaan iyo magaca diinta aad kula ballantaanna isu oofiyo waay u oofiyo oo khiyaanaha la imaanina waowfuu oofiya bicahdillaahi ballanka allo idaa caahadtum haddii aad ballan ka qaadaan walaa tanquduu ha burina alaymaana ballamada ha burinina bacda towkiida markaad adkeenoo dhaar aad ku adkaysaan aad ha burinino haddii adinka dhexdiina muslimiinta ballamo idinka dhexeey haddii muslimiinta iyo gaalo ee ballamo ay ka dhaxayso maaha in la yidhahdo waa la khiyaana waa gaal ma jiro ballanka in loo oofiyo waa wacan buraydata waxaa laga wariyay qaala wuxuu dhahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alleh idaa ammara haddii uu faro ou madax ka dhigo amiiran nin amiiroo madaxa calaa jeyshin jeysh ow sariyatin ama ilaalo nabigu calayhi salatu sla saddex qof hadduu isku daro mid buu madax ka dhigi jira ummadda fawda ma aha ma garan wixii hawl qabanaaya oo hawl loo diro waa in qof madaxa loo yeelo dadaa waxay u deliishadaan saddexaan madax looga dhigo sariyada in oo jamaacad la samaysan karo laa jamaacad lama samayn karo jamaacad hadday ummadoo dhan hadday qolo walba gruub gruub u kala kaxayso ummaddii dhammeed firaq waa xisaabi noqonaysa tan muntahay leedaha safarkan haddii laga soo qod waa dhammaa ama wixii camalaho la qabanaya madraso masaajid maamulkiis ma garatay wax camalaho loo jeedoo la qabanayo maamul waa loo samayn karaa soo maa laakiin gruub gooniyo xisbio isku xidhan oo wax hadda camal ay qabanaya aan la arkin waa waxa taxasubaadkan iyo balaayadan keena oo kale waa lama baaha ninaa dadkan oo u dooddooda ururada iyo u dooddooda wadaadada iyo waxaas iyo shay qalaa iska hor yimi waxaa laydhi maqal adiga haddaa urur samaysatid ma jeceshaa laydhi kooxka intay ka soo kacano ururkaaga afar afar u kala qaybsadaan kooxdaa isku dubarridi jamaacadaadii soo yidhi maya ma ogoli waxaa la ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu salaam sii ogolaataa la guruubguruub in loo kala kaxaysa nin walba koox intoo madax ula baxo adiga guruubkaagii ma ogol in la kala kaxeeyo laakiin ummaddii nebi maxamed waxaa tiri nin walba intaa raba ka qaybso waxaa rabta fikradda arta ku jirto oo hadhowna ay berri islay karaan waxuu dhahay cadaalad maahan ummaddii nabigana maaragtay guruubguruub ha kala noqdeen iyo xisbiyaal anigana kooxeedisaan inaan waxaan ku soo darsado maahane yaan wax layga nusqaaminin ummaddii nebi maxamed waa kala firdhina waxaa la yidhi wax caqli socon kara midna ma aha marka idaa amara hadduu madax ka dhigo amiira nin amiira calaa jeyshin jeysh oo duulaya ow sariyatan ama koo xilaala adiga sariyada waa wixii afar boqol iyo ka yarna waxaa la yidhahaa ilaalo hadduu jeysku afar boqol iyo waxyaalahaas gaarana maaragtay waxaa la dhahaa jeysh awsaahu wuxuu u dardaarmi jiray bitaqwa allahi taqwada alle jeyshka wax uga habboon lama arko in taqwada alle loo dardaarmo sababtoo macsiye iyo qalad ay ku dhacaan ayaa nasriga dhan baabi'i karto soo maaha marka taqwada alle u dardaarmi jiray ilaahay ka cabso wa biman macahu dadka la jiro min almuslimiina muslimiintaana khayran khayr ugu dardaari jira xuliji dadka muslimiinta ood wadid siiro wanaagsan kuwad nolosha ha ku cuslaynin ha ku amar ku taaglaynin ninka amiirka waxaa la rabaa dadka inuu si fiican u wado jiddiyana iyo dhabnimona ay ku jirto jiljilaac aan ahayn baabi'ina iyo maaragtay santaagna aysan ku jirno ummaddii uusan maaragtay niyada uusan ka jebin si siyaaso fiican iyo maamul fiican marka inuu ku wado marka dad ood macruufka fartid wanaagga fartid u naxariisatid xasmina aada noqotid alxasmi maca araxma qofka madaxda inuu dadkiina qof go'aan laho ummaddii hawsha u diraayo uu yahay haddana raxmad laho ummaddii khilaaf iyo balaayo iyo maaragtay aanaan ku abuurin wixiina aan maalux aan ka dhigina loo baahanya fa qaala markaasu nabigu waxau dhaha isagoo la dardaarmayo uqzuu ku duula bismi illaah ilaahay magaciisa ku duulo kaalmaysta sababta waxaan ilaahay loo kaalmaysan oon loo isticaanaysan wax maaragtay kaalmooy maaha wax hirgelaya maaha marka wax loo kaalmaysana dagaalka jidka ilaah ayaa ugu weyn uqduu bismi illaahi ku duula fii sabiili illaahi ku duula taasna waa ikhlaaskii tan waa isticaanadii tanna waa ikhlaaskii jidka alla ku duula oo macnaha inaad ilaahay diintiisa u nusraysaan oo ajar aad heshaan taa ku duula adinka maaragtay intiqaam iyo nacsidoon iyo maaragtay inaad eh, geesnimo muujisaan iyo waxyaalahaasa ku duula qaatiluda la dagaala man kafara bila dadka gaaladaa la dagaalama qitaalka jihaadka waa gaalada sooma amaa muslimiina qof inta la dagaalamalay waa ku jihaadaya waxaa jihaada mia xataa nin imaama marku dad oo ku kacay la dagaalamayo qitaalulbuqaad a la yidhaahda jihaad xataa laguma magacaabo marka dadkii intay maar dad muslimiina oo xarbi ay ku dikaleergareeyaan oo maaragtay meel walba iska jooga haddana waxaa leeya waa jihaad yani waxaa waaye waa alfaadii oo la qaldan waayo qaatilu la dagaalama man kafara biاllaahi qofkii ilaahay ku kufriyo uqzuu duula walaa taqulluu ha khiyaanina quluulka waxaa la yidhaahdaa haniimada iyo waxa jihaadka laga helo intaan la qaybin qofka xoogaa iska dafo beliliqada iyo waxyaalahaas wey soo maaha ilaa waxaa raba wixii la furto qof walba inuu meesha keeno hadhow waa la soo aruurinayaa hadhow waa la qaybinaya seea loo qaybinayaa qofku qof ou la dagaalamayo oo ku soo jeeda oo dagaal u ka dhaxay hadduu dilo hubkiisa isagaa iskale faraska uu fuushayo hubkiisaoo dhan laakiin nin sii carraa hadduu dilo xataa kuma jiro waa ninku u soo jeedaa raba oo wejiga ku siiyey wixii kale markii laysku soo aruuriyo waxaa loo qaybinayaa shan meelood khumus lilaahi warasuuli baa iska leh arbacatu akhmaasna mujaahidiinta dadkii goobta xaadiray oo goobjooga ayaa iskale qofka hadduu faras wato farasku laba sahmi uu leeyahay isaguna hal sahmi qofka kaleoo raajilka oo luguleydaa hal sahmi buu leeyahay saasaa marka loo qay waxaa shilinkaad soo hesho waa keeni karta allaaba waxaa la isticmaaday waxyaalaha bisil oo aan dhigmaynin xayr iyo hilib xoogaa cunto bisil iyo wax aan maaragtay aan dhigmaynin markaas oo qurmaay waxyaalahaas la layska cuni jiray dhib ma laha laakiin wax dhig maayo ama raashin badar dhig maayo oo maaragtay aan bislayn ama sida hadda wax mucallaba oo iyakuna saasoo kale dhig maayo oo kale soo iyo wixii kaleeto ama hub ama lacaga iyo hal shilinka cuni mayse meeshaan isugu keenay uqzuu duula walaa taqulluu khiyaanaha samaynina walaa taqdiruu khiyaanada ha samaynina qadriga oo macnaa ballan intaad isku ogeydeen gaalada khiyaanin laakiin dagaal adinkoo ku jira gaalka waa khadeeci kartaa soo maa sida cali oo kale ninaa la mubaarasoonaya radi allahu canhu markii babaardada waxaa laba ninaa laysu soo dayna marka seeftoodaa ninkii laga takhallusaa loo arko ah. waa wax waagii hore la samayn jira marka markuu ninkii soo baxay oo cali intuu qabiidhe waryaa waa maxa ninka kula socda aniga ma laba ninaan la dagaalamayo may waxay dhahay anigu laba nin aan la dagaalamo soo bix ma dhihin ma ninka kula socda beenoo ka cabsana ani ma laba nin aan la dagaalmaan ma soo baxoo dha ninkii waxay jira nin kalaa kusoo baxay saanti uu yidhi jaf kaga siiyey alxagbu ku dacawey sababtoo dagaalaa ninkan kaa dhexeeya adiga dagaalaa ninkan kaa dhexeeya waa xarbi baa oogan marka wax alla waxaad ku khiyaartoo khiyaan hadduu dagmo waa dagmo alxarbu ku dacawo ma garta naxariisu meesha ma taalo laakiin ballan markii la qaatay kabacdi ma khiyaanayso nacam walaa tumailuu tamiilna iyo sarwajina ha bixin tamiilku waxa qofkiisa xun loo googooyo ma wanaagsana walaa taqtuluu hadilna waliidan ilma yar sidoo kale ruhbaaniinta oo maarata meelaha isaga cibaadaysanaya iyo odayaalka duqyoolka iyo haweenka haddaysan markaa dagaal ku jirin lama diin ama dadaalka khidadka xarbiga aysan qayb ku lahayn gaalada laakiin haddii ilmihii iyo haweenka dagaalku dhex jiraan oo khidadka wax kuleyn odayaal ah, kaartada ay dejinaayaan waa lagu leeyahay sida nayra dureed ibnu summa oo oday shaacir ahaan jiray dagaaladii maaragtay xunayn iyo ahwaas iyo waa la dilay sababtoo ah waxaa waaye khidadka wax ku lahaa oday duqoobaada dagaalyahanu ahaan jiray waagii hore carabta jaahiliga laakiin ma soo islaamin waidaa laqiita caduwaka haddaad la kulantid aad iska hor timaadaan cadowgaaga oo min almushrikiina mushrikiinta haddaad la kulantid dagaal haysaga bilaabine fadcuuhum waxaad ugu yeertaa ilaa alaai khisaalin saddex shay mid ka mida saddex mid doorta dheh ow khilaalin ama saddex shay khisaal iyo khilaal waa isku mid saddex shay mid uun doorta dheh fa ayatuhunna maa ajaabuuka tii ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum midkii ay hadday kaa yeelaan saddexaas mid ka mid hadday kaa yeelaan ka aqbaluu yidhi wa canhum dagaalkoodana ka joogso haddii gooraali diinta islaamka waxa muslimiintana u fudud ma garatay maslaxana ay ku jirta ayay ku dadaalaysa sababtoo ah hadafku ma ahan dadkoo dhan islaamka in lagu wada dirqiyo ma aha ee waxaa weeye in dacwada la ximaayeeyo ilaa gaaladan muslimiinta hadhuu kusoo duulay baabi'inaya soo maa dhulkan waxaa loo furanaya dadkaan islaamka soo wada galmaan laa ikraha fi ddiin laakiin inayna islaamka ayna khatar ku noqon marka dadka haddii lagu duulo laba khiyaar waa u leeyihi inay islaamaan oo diinta ay qaataan wax ku amarku taaglaynaya wax isticmaalsana iyo midna ma laha sida isticmaalka xoolahoodii cid qaadanaysa ma laha inaysan islaamin dhahan diinteenaan ku baaqi noqono jizya iska bixiya hadday ahlu kitaab yihiin yahuudiya nasaaro qur-aankaaba sheegay in jizya laga qaado majuusna xadiidkaa sheegay sanu lahum sunnata ahlilkitaab mushrikiin haddii ay yihiinna waxaa weeye axaadiidta badanaa idlaaqaysa imaam maaligna waa uu ku tegey xataa carabta mushrikiinta in jizya laga qaadi karo qowlkaasayna culimmada rajaxaan sababtu waa maxay dadkan hadday islaami waayaan laakiin ijzuha layska laayo macquul maa marka culammada dhahaysa carabta oo mushrikiinta haddii laga aqbali maayo ama mushrikiinta kuwa oo lagama aqbalayo waxaa ka rajaxsan oo siyaasada sharciga islaamka uga dhow qowl imaam maalik iyo axaadiidta maaragtay ilaa xadiidkan waxaa la qaatilu man kafara dadkan saddex mid ugu yeeraan ka mida saddexaan midka waxaa ka mid inay jizye ay bixiyaan marka culmo badan oo muxaqiqiina gaar ahaan jabinkan qowlka imaam maaligi aad u rajaxaan isagaana maslaxada islaamka la soco og iyo siyaasada sababta maadaama dadkan diintaan lagu qasbi karin qofku waxaa rabaa inuu noolaado islaamkiina lama dagaalamayo soo ma marka mushrik ha aha majuusi mushrik maxay isdhaan waa isku mid marka ayagana majuusaa la haleeshiinaa mushrikiinta qowlka marka imaam maalig waa raajix wey marka inay islaamaan iyo inay jizye bixiyaan soo ma waa un intaas wey fa ayatuhunna maa ajaabuuka midkii ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbalo wa kufa canhum ka joogso uma adcuhum umadaas waxay dhan culimmadu waa ziyaado meesha munaasib ma ahano riwaayada abu daa-uud ma ku jirto sababtoo ah saddexdii oo kala tafsiilinaa ma ogta marka uma baan meesha waa ziyaaday dhahaan oo xadiidka abu daa ku yaalla kuma jirto macnahana marka waa ziyaado marka saddexdii waa maxay midda ugu horaysa umada isaga tag qof walbaa fawaabin ha saaro kitaabkiisa macnaa inaysan maarata ziyaado ay tahay udcuhum ila alislaam islaamka ugu yaha oo islaama dheh fa ajaabuuka hadday kaa ajiibaan faqbal minhum ka aqbal wax xoolahooda laga dhaca wax la isticmaarsana ma laho hadday rabno iyagaa xukuma mid dadkaas ka mid ah xukumaya waddankooda dhulkooda waa u xor sharciga islaamka umbaa ka dhaxeeya wax isticmaara iyo maaragtay dad cad idiin taliyeen iyo carab idiin taliyeen midna laguma xukumayo ma garan ciddii ah, imaamka amiir uga dhiga unba amiir u ah uma ah. adcuhum markaa waxaa ugu yeertaa ila taxawuli inay ka soo wareegaan min daarihim daartooda ilaa daari ilmuhaajiriin ilaa waagar dhulka ayaa gaaladaa ku kala fidsaneen marka waxaa laga yaabaa qoladoo lagu duulaayo in iyo madiino dhul badan oo u dhaxeeyo oo hadhow meeshaan ay khatar ku gelayaan marka waxaa la fari jiray inay soo dhowaadaan oo madiino u soo dhowaadaan laakiin maalan hadduu dhulka muslimiinta ay weyn yahay oo meeshaan ay joogaan ilaa dhulka muslimiinta caasimadda is haysato meeshooda inay ka soo wareegaan qasab ma ah ee markay soo wareegayaan waxaa weeye markii dhulkan ay joogaan iyo dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku leeyihiin markii dhulal kaloo gaala u dhaxeeyaanoo looga cabsanayo inay dhibaata ii soo gaarto waa fa inhum ajaabuuka faqbal minhum ka aqbal uma adcuuhum ugu yeer ila taxawuli inay ka soo wareegaan min daarihim ilaa daari lmahaajirina u soo wareegaan wa akhbirhum waxaad u sheegtaa annahum in facaluu daalika hadday taa ay sameeyaan oo muhaajiriinta u soo dhowaadaan falahum waxay leeyihin maa lilmuhaajiriina muhaajiriintu waxay iska leeyihiin oo masaalix haniimo iyo difaac iyo wax kasto ah wa calayhim korkooda waxaa ahaaday maa cala almuhaajiriina muhaajiriin wax kor ahaaday laga rabo inay diinta difaaceeda u taagnaadaan marka fa in abow hadday diidaan an yataxawaluu minha inay dhulkoodii ka soo kacaan ay soo haajiraan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa annahum ayaga yakuunuuna waxay noqonayaan ka acraabi almuslimiina muslimiinta reer baadiyaha hoosaa isaga firirsan yajri calayhim xukm ullaahi tacaala diinta alla inay dabaqaan salaada tukadaan zakada bixiyaan kitaabka alle ay ku dhaqmaan taasa xuduudda la ogaan laga rabo laakiin maadaama aysan muslimiintii muhaajiriintii soo xoojin walaa yakuunu lahum uma sugnaanayo filghaniimati gaalada marka laga adkaado waxa laga soo haniimayso iyo walfayfe waxaa la yidhahdaa gaalada marka inta la hujuumo ay cabsadaan ay maaragtay isdhiibaan ma garata wixii laga qabsadaa la yidhaahdaa iyofayga shay-an waxba kuma lahan ilaa an yujaahiduu inay la jihaadaano maca almuslimiina muslimiinta koox ka mida ah hadday intay soo kacdo oo muslimiinta ay la jihaadaan oo markaa qaniimo iyo fay la qaato markaa waxbay ka qaybsanayaan laakiin iyagoo meeshooda jooga oon jihaad iyo midna aan ka qaybgelin muhaajiriintiina aan soo xoojin waxba kuma lahaan ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin muslimiinta ay la jihaadaan mu ahana fa inhum abow haddii ay diidaan oo islaamkii ay diidaan abowgaas inhum abow alislaam waay islaamkii haddii ay diidaan faas'aluhum uljizyata jizye weydi markao ahlu kitaab iyo keyrkii midna lama dhihin gaaloo dhan waay qowlka marka imaam maalik waa qowlka raajixa maslaxada islaamkana la socon kara sababtoo intaasoo mushrikiin hadday ku dhahan jizyaan kaa qaada annagu dagaal ma oogeen islaamnimo baa lagu qasbaa laguma qasbi karo hadday jizyada dhiibayaan oo muslimiintu ay difaacayaan oo ammaan laga helayo jizyaday muslimiintu ka qaadeen ha iska noolaadeen hadhow dacwada tartiib tartiib ha usoo islaamay nacam marka qowlka maalish ucaymiinna waa sheegay kutubo badanna waa ka akhriyey oo culamo mucaasiriina ay leedahay qowlkaas aad u xoog badanya culammadana ay dooratay fasalhum aljizyata weydiiso fainhum ajaabuuka hadday kaa ajiibaan faqbal minhum ka aqbal jizyadaba kufa canhum kana joogso qolo kas ha ahaadeen mushrikiin ha ahaadeen ahlu kitaab ha ahaadeen majuus ha ahaadeen ka aqbal fainhum abow intii waa diideen islaamnimona waa diideen jizyana waa diideen halkaasuu kuu taagan yahay soo maaha fastacin billaah ilaahay kaalmayso waqaatilhum la dagaalo waa saddexaas mid inay islaamaan hadday islaamaan wax le daarata islaamka u soo haajira haddii aysan muslimiinta oo dhulsha aysan la xiriirin ma garan hadday soo haajiri waayaan waa muslimiinta reer baadiyaha oo sharciga unbay fulinaayaan haniimadan waxba kuma lahan ilaa ay wax ka dagaalamaan haddii kale jizye bixiyo ammaan aad gelaysaan qolo kas ahaadeen ama ahlukitaab ha ahaadeen ama majuus ha ahaadeen taas waaba laisku haftisay culimmada badankeeda ma garan sidoo kale ayadana waxaa weeye maaragtay mushrikiintana sida imaam maalik iyo axaadiidta cumuumkeeda ka muuqda saasaa raajix tii ma diideen marka dagaalaa haray marka fa in wacuu haddii diidaan fastacin billah ilaah u kaalmayso waqaatilhum la dagaalan hay arrin kaloo nabigu marku baraarujiyey calayh salaatu salaam wa idaa xaasarta haddaad hareerayso ahla xisnin dad dhufays ku jira oo dhufaysyada dee waa lagu dhuuman karaa zaadkooday ku haystaan marka qofku intaasoo beroo ku jiri kara waa la hareerayna waxna ay ka sogin waxna u soo bixin hadhow markay gaajodaan haddaan madad kor uga imaanin qasabay isku dhiibaayaan markii aad hareeraysay inay isdhiibaana damceen soo maaha fa araaduuka waxay kaa dooneen an tajcala lahum inaad u yeesho dimat allaahi ilaahay maaragtay magantiisa iyo wadimata nebiyihi nabiga magantiis oo ballan allaan kula gelaynaa yidhaahdeen falaa tajcal lahum ha u yeelin dimat allaahi ilaahay magantiis wadimata nebiyihi ha u gelin ha u yeelin sababtoo ah waxaa dhici karta hadhow ballankii aad ballankii aad magantii alla iyo rasuulka aad u samaysay hadhow inaad fuli weysaa dhici walaakin ijcal lahum waxaad u yeeshaa dimmataga aniga magantayda soo gaalla wadimmata asxaabi annagaa idin magan gelinayna laakiin ilaahay rasuulkiisa magantiisa idin gelinay ha ka yeelin waxaa dhici karta marka inaad ballankii fuli weysaan inaad marka ballankiina aad burisaan iyo ballan ilaahay rasuulkiisa aad gelisay inaad burisaan kiinaa idin roonaaga fa inakum adinku an tukfiruu inaad ka baxdaan dimaamakum ballankiinna aad ka baxdaan wadimmata asxaabikum asxaabtiinna ballankiina aad ka baxdaan oo idinka bura hadday dan inku qasabto ayaa ahwanu waxay ka fududahay min an tukfiruu inaad ka baxdaan ood burisaan dimat allahi ilaahay maaragtay magantiisa iyo wadimata nebiya nebiga magantiisa marka saa darteed marka horeba hadday ku yidhaahdaan ilaahay rasuulkiisa ballankiisa nagel iyo magantooda hakiyan waxaa tidhahdaa aniga i galo ma garan aniga xugunkayga iyo magantayda kusoo soo degtaad leeda sababto waxaa dhici karta hadhow waa bini aadane inaad qalad aad ku dhacdoo ballankii aad ka baxdid intaad ballan ilaahay ballan rasuul aad burida magan alliya magan rasuul adiga qofkii kuu magana adiga buri waa dembi laakiin dembigiyaa kala waidaa xaasarta haddii aad hareeraysana ahla xisnin dad iyaguna dhufays ku jira oo meel weyn maarata gabaad ku jira fa araaduuka ay kaa doonaan an tunzilahum inaad ku dejisid calaa xukmi illah oo tidhaahda xukunka ilaahay idinku qaadaya falaa tunzilhum calaa xukmiillah xukunka allah ku qaadi walaakin waxaa tidhahdaa walaakin anzilhum waxaad dejisaa calaa xukmiga xukumkaaga waxaa tidhahdaa saan rabaan idinka yeelay hadday dhahaan wixii ilaahay rasuulkiisa xukumeen nagu qaado xukumka allaaan ku kala baxan ha ka yeelin ee waxaa tidhaahdaa saan idin xukumaan idinka yeelo sababta waxaa dhici karta xukumka alle xukunka haddaad ku qaadid inaad xukumkii alle geftid oo dembi aad ku dhacdo laakiin waxaa tidhaahdaa aniga saan u arko oo ijtihaadkayga unba maaragtay aan idinku xukumaya waidaa xaasarta halla haddii aad hareerayso fa araaduuka ay kaa doonaan an tunzilahum inaad ku dejiso ood ku qaadid calaa xukmi la lagu qaaday dheh falaa tunzilhum calaa xukmi illahi ha ku qaadin oo ha ku dejino ha ka ogolaane walaakin anzilhum waxaad ku qaaddaa calaa xukmika xukmi waxaa tiradaa aniga sidai aan diinta u fahmaayo iyo garaadkayga aan idinku xukumaya fa innaka adiga laa tadrii ma ogid atusiibu fiihi ma asiibaysaa xukma allahi ilaahay xukunkiisa amla ma garata ma samay saa darteed saymu xilaya dadkaas imaka waxaa u badan qofaa waxuu ku weydiina waxaas islaamku muxuu ka qabaa islaamku muxuu ku yidhi ninka caalimkaa waxaa habboon inuu islaamku waxaas waxaas ka qabaa inuusan dhihin allahuma nascad inuu ku inuu yidhaahdo arrintaas sida aan arkaayo ijtihaadkayga diinta saa iyo saasay ka qabtaa sida aniga aan u jeedo sababta waxaa dhici karta inaad tira islaamka wuxuu ka qabaa ood si qalada ah aad ka sheegtid marka oon islaam ka qaban adiga aan fahamkaaga uu qaldanaado ama aadan markaas aqoon ulahayn laakiin waxaa tidhahdaa sida aniga aan arkaayo ijtihaadkayga iyo aqoontaydu gaarsiinayso islaamku waxaasaa iyo saa iyo xukunkaas uu ka qaba nacam fa laa tadri moogid atusiibu fiihim xukman la amlaa mase ma asiibaysid nacam fiihi masaa'ilunaa ku suganoo yidhi aluulaa midda ugu horaysa alfarqu in la kala geeyo bayna dimat illaahi dimada alle maganta alle wadimati nebiyi iyo nabiga ballanka alle ballanka rasuulka oo dhinaca iyo wadimmat almuslimiina in la kala geeyo sababtoo dimada muslimiintaa sahlan midda alle iyo rasuulku waa weynta marka inaad midda alle iyo midda rasuulka inaad guub yeeshid ood ka baxdid aaweyn inaad iska jirtid weye athaaniyatu in midda labaadna alirshaadu in laysku hanuuniyo ilaa aqali اlamrayni khataran labada arrimood midda khatarta ay yartahay oo waadimada bina muslimiinta aaalina qoolayr uqdu bismi illaahi kudul fii sabiili illah marka tan horena waa isticaana billaahi tan talena waa ikhlaas waa miduu ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa shay kasto maa lam yakun billaahi laa yakuun wixii ilaahay aan loo kaalmaysanin ma ahaana iyaakana istacin billaah iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin wixii ilaahay aan loo kaalmaysan barako male ma ahaanaya wamaa lam yakun lilaahi falaa yanfac wixii ilaahay darti aan loola jeedon lagu caabudana waxba male idan waxaa la rabaa wax kastaba inaad ilaahay aad ku caabuddo khayr ah ood maaragta ilaahayna u kaalmaysid sababtoo waxaa weeye haddaadan ilaahay kaalmaysanin wixii meel ma tegaayaan waxaadan ilaahay ku caabudin ood hawo kala ka leedaha xataa wax wanaag haddiiyan meel ma tegayaan marka waa qaacido aad u fiican maa lam yakun billah macnaa waxaan ilaahay loo kaalmaysan laa yakuunu ma ahaado wamaa lam yakun lilaahi wixii ilaahay aan loola jeedinoo loo ikhlaasinna laa yanfac wax aad ku intifaacaysa mala marka wax kastoo wanaaga ilaahayna u kaalmayso ilaahay dartiisana ula jeed wuxuu dhihi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu udxiyada gowracayo allaahuma haadaa minka walak minka adaa isiiyey waayo waxaan waa isticaano alla xoolahan yaa ku siiyey awooddan yaa ku siiyey adaa i walaka adaana kugu caabudaa udxiyada soo maaha marka wax kasta oo wanaaga xag allay ku yimaada soo maaha oad haysatid wixii adiga aad samaynaysina ilaahay inaad u jeedo ilaahay aad u khali sidaa loo baahanya araabicatuna qowlu uu yidhi qaatilu la dagaalama man kafara bilah dad gaalada soo maaha marka qitaalka jihaadku waa gaalada waa nacam alkhaamisatuna qowluhu ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa dadka muslimiinta in lagu jihaado oo la yidhahdo waa jihaad waa ahlubidaca iyo khawaarijta xaaladooda waa kuwii hadda cumaanay e, ku jihaadeen oo dheen waa ku jihaadaynaa dileen caliyuu ku jihaadeen ninkii cali iyo cumaan ku jihaadana inuu mucaawiyo ku jihaadayo muslimiinta kale min baabi owlaa waa nacam alkhaamisatuna qowl oo istacin billaah ilaahay u kaalmaysa waqaatilhum la dagaala asaadisatuna alfarqu in la kala geeyo bayna xukm illahi xukunka alle wa xukm alculamaa culammada xukunkooda yacni culammada xukunkooda kan ilaahay waa asiibi karaa waana gefi karaan laakiin xukunka alle mar kasta waa sax asaabicatu fii kowni saxaabiyi qofka saxaabiga inuu yahay yaxkumu maaragtay kii xakuma cinda alxaajati bixukmin xukmin inuu ku xukumo laa yadri uunan ogeyn ayuwaafiqu xukma allahi am la xukumka alla mawaafaqi doonaa mase mayo isaga ijtihaad baana laka raba hadduu xukunka cad yahana si imaamu shaafici ou yidhaahdo sida qiblada markaa jeedo waa qaabilaysa hadduu xukmi kuwa caddayna waa ijtihaaday waxay la mid tahay qibladaa hadda kale annaka uma jeedno jihadii un baan aadayna inta un baan soo maaha ninka caalimka masalada hadday u timaado waa ku ijtihaadaya soo maaha haddii uu asiibana oo laba ajarou leeyahay haddii uu gafana hal ajar buu leeyahay baabu maa jaa'a wuxuu ku yimid fi liqsaami cala allah ilaahay in lagu dhaarto oo la yidhaahdo ilaah waxaas ma samayn karto wallaahi ilaah inaada samaynayn sida aqoga carar hebeloo waxaa samay marka waa caraadi ilaah aad caraadinayso kuleda ilaah waxaa samay marka waa edeq darro aad iyo aada u liidata marka dadka xataa ku tawasula ilaahay bijaahi lmustafaa bijaahi lweli uga si waa iqsaamkaas ma garta qasab waa inaad hebel wejigiisa ilah waxugu siiso soo ma marka waxaa weeye waa caraadin ilaahay la caraadinayo oo aad maaragtay qof kalaa saramar siinaysa ilaahaad maaragtay eh, qofkaas kale oo makhluuqa wax ka rabtid aa ah alla subxaana wa tacaala aad maaragtay aad leeda waa ugu shafeecay waxaasna marka lama oggola nacam macnaa ilaah waxaa ma samayn kartid iyo lama ogolo can jundub waxaa laga wariyey bin cabdillah radi allahu canhu qaal qaal rasuulu ullahi sal allahu calayh wasalam qaala rajuluna nin baa nin wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa yakfir allahu lifulaan ilaahay maaragtay hebel ma uu dembi dhaafayo ilaahay baa ku dhaartay waxaas ilaah uma samayn karti faqaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi man da aladii yaa waaye midkaan yata'allaa calay igu dhaaranayo ixakumaaya anigu ugu dhaaranaya anlaa aqfira lifulaan fulaan uu dembi dhaafi karin ayuu leeya ilaah wallaahi waxaas ma samayn kartin uu dembi dhaafi karti haddaba aniga cid ima xukuntee innii qad kafartu lahu asagaan u dembi dhaafay wa axbadtu camalaka camalkaagina waa buriyey waa adab dar qisaduna waxay ahayd shiikhuu soo maaragtay gaabiyee laba ninoo reer bani israa'iil ahaa jirta ninna aaduu cibaadada ugu dadaali jiray ninna waxaa weeye macaasiduu ku dhex jiri jiray muslimna waa ahay laakiin muslimna caasiyou ahaa marka qisadu waxay ahayd laba ninoo reer bani israa'iil ninna cibaadada aad ugu dadaalo ninna uu macaasida ou maaragtay dunuubta ou koro oo naftiisa ou ku gabood falo ayaa maaragtay is yaqaanay kana khayrkuu ku dadaali jiray kana mar kastaba macaasibuu ku arkay mar kastaba wuu waani jiray markaasuu wuxuu odhan jiray aqsir war waxaan macaasaan iyo ka joog kana maalin kana waa maaragtay hadba un dembigu waa ka dhici jiray maalin dambeetuu wax dembi la weynaaday ayuu ku arkay markaasuu wuxuu yidhi waxaan iska jooji markaasuu yidhi war iga dhah iga leexo abucita calaya raqiiban maadaa raqiibii aho afarlabaatanka sac ii kaa dira markaasu intuu xanaaqow dhaarto wuxuu ku yidhi wallaahi laa yakfir allahu lak walaa yudkilaka aljanna ilaahayna ma kuu dhaafayo jannana ma ku gelinaayo ilaahay buu ku dhaartay inuuna waxaa samayn kari ilaahay u xayiray ninkaana naxariistii buu ka xayiray waxaa la yidhi marka ilaahay maadaa ii taliya marka maadaa ii taliya oo maaragtay waxaa aniga aan rabo adiga ma iga hor joogsan karo horta tabartaadaa lagu tusaa la yidhi marka nacam can juud bn cabdillahi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi qaala rajul nin baa wuxuu yidhi wallahi laa yakfiru illaahu lifulaan ilaahay hebel ma u dembi dhaafayo faqaala allahu caza wajalla ilaah wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya waayo qofka aniga igu dhaaranayo oo aniga macnaa igu kor dhaaranayoo le waxaa ma samayn kartid calaa annii calaa an laa akfira lifulaan inaana hebel u dembi dhaafaynin innii qad kafartu laka waa kuu dembi dhaafay wa axbadtu camalaka camalkaagana waa buriyey wa fii xadiidi abi hurayra waxaa ku sugnaa anna alqaa'ila qofka hadalkaa yidhi rajulun caabidun waaye qaaluu abu hurayra wuxuu yidhi takallama wuxuu ku hadlay ninkaas bikelimatin kelime oo awbaqat baabi'isay dunyaahu adduunyadiisa iyo waaakhiratahu aakhiradiisa marka hadalkaana waxaa ku xambaaray wa ismahday wa isla fiicnaaday xujbi midda ugu daran oo macaasida ka daranna qofku xoogaa intuu cibaado sameeyo markuu is yidhaahdo ilaahay baadba adiga aad maaragtay waa agtiisa ka weyn tahay oo wax laguma taaba karoo mudallal oo iska dhigo sidii maaragtay ilmo aabbihiis jecel yahay iyo islaan odageeda uu jecel yahay isdalciyo waa marka ugu daranba waayo qofka xarada ay ku timaado marka inuu iska ilaaliyo marar waxaa jirtay dhahan culummadu qofku wax uu ku dhaarto ilaahay uu ku dhaarto laakiin waa qof mu'minoo iqo ilaahay uu ku qabo subxaana wa tacaala inuu ilaahay inuu waxaasoo u samaynaayo sida ninka la dhihi jiray anas ibnu nadar oo maaragtay anas binu maalik adeerkiis ahaa ee ninkii uxud markii lasoo soo jabay dhihi jiray innii la ajidu riixa aljannati duuna uxud jannadii ay ii soo carfaysa dhihi jiray ayaa gabar rubayic la yidhaahdo ayaa cid kale gabadheed ayay waxay ka jibisay ilid dadkii marka waxay dhaheen qisaasaan rabnaa gabadhii qisaasaa loo taagay iligii in laga rido markaasuu anas bnu nadar wuxuu dhahay wallaahi laa tuktaru saniyat rabic saniyat rabic gabadhaan iligeeda dhoolkeeda lama jebinaayo macnaa ilaahay ku kalsoonaa dadkaan uun ilaahay inuu faraj furi doono war nabigeedu wax ku dhaca alayhi salaatu salaam war waa qisaase waxay waa ogahay laakiin lama jebinaayo macnaa waxku kalsoona ilaahay inuu faraj u furaayo markii dambe dadkii a waxay isku oggolaadeen in maaragtay ay diye ay qaataan oo iligii diyadiisii ay qaataan waa raalli bay ku noqdeen qalbigooda ilaa jecel raalli bay ku noqdeen markaasuu nabigu waxuu dhaca calayhi salaatu wasalaam inna min cibaadihi man low aqsama cala allaahi la abara dad waxaa ka mid ah haddii ilaahay ay wax ka xosaan ay ku dhaartaan ilaahay waxaana ay siinaysaa u baarinimo samayna marka ninkan isagoo wuxuu ku dhaartay ilaahay wixii uu ka rabay inuu ka helay qof kale macnaha kama uusan xayirin maaragtay nicmo sida ninkaan oo kale kama uusan xayirin marka iyada lafteeda hadda qof hadda is-ogo maaragtay maana waxaa la rabaa inaad iska ilaaliso iyada lafteeda dad khaasa waa adiga wax agta ilaahay agtiisa kuu yaalla maxaa ka og tahay iyada lafteeda marka in la iska ilaaliyo fiihi masaa'ilunaa ku sugan baabkan aluulaa altaxdiiru in laga digtoonaado min ata'alli cala allah ilaahay inaad ku dhaarato tirada ta'alli cala macnaa waxaway ilaahay inaad ku dhaaratid waxaasoo samayn ama waxaas ma samayn karo oo adiga aad siito adiga wax aad go'aan ku goynayso ahaaniyatu kownu naari naarta inay tahay aqraba ilaa axadina inay nooga dhowdahay min shiraaki nacli kabtiisa yeelshiisa shiraaka waxaa la yidhaahdaa meesha suulka la geliyo kabaha meelaha suuska la geliyo ee suulka iyo faraha kale kala celinaysa taasaa shiraak la yidhaahda sababtoo ah oo ahaaliatu ana aljannata milu dalik awalla xadiidaa ah, ku soo arooroo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aljannatu annaaru aqrabu ilaykum min shiraaki nacli wakadalika aljanna midda kale ninkan hadalkii ou yidhiba waxaa weeye naartiibu maaragta aa loola booday kii kalena jannadii loola booday midkii lagu dhaaranaya oo la dhahayay maaragta ilaahay kuuma dembi dhaafi karo nacam alraabicatu fiihi shaahidun baa ku sugan liqowlihi uu yidhi qowlkiisa nabiga calayhi salaatu salaam ina arajula ninka la yatakalamu bilkelimati kelimo ayuu ku hadlaya oo ridwaanka ilaahay ka mida ou isleeyahay kelimadaas waxba kuu tari mayso laakiin ridada alla gaarsiinaysa ama kelimo min sakad illaah ilaahay ka caraysiisa ayuu ku hadlaya oo isleeyahay meel gaari mayso oo hadhowna naarta uu ku hoobtay intaasoo boqol sano meel loo socdo alkhaamisatu midda labaadna anna arajula qad yukfaru lahu ma garatay in loo demi dhaafaa dhici karta bisababin huwa min akrahi alumuuri ilayh sabab ou asagu oo maaragtay ou nacayo eh, ayaa loogu dembi dhaafay oo ninkan muxuu ku guulaystay ninaa canaantay in la canaantana ma uusan jeclayn moogta ninkaas idabdarradiisa umbaa ilaahay ugu naxari subxaana wa tacaala nin baa canaantay canaantaa ma uusan jeclayn marka ninkaa qaladkiisa uu keli ka faa'iidaysa marka ma liibaanaa lagu liibaanaa meeshay dhihi jireen waa nin aan liibaanin oo isagu maaragta uu ku liibaanay sababtoo ah naxariisii ilaahay buu ka xarimay oo ilaahay waxa kumuu iska dhigay asagiina waa isdalciyo nin waxuu iska dhigay ilaahay agtiisa la koolkoolinayo ilaahayna addoommaa loo yahay iskoolkoolin lama rabo ilaahay koolkoolinaa is agtiisa kula dhaqanti mayo addoommaa tahay in kullun ilaa aati araxmaani cabdan qof walba addoon alla waayo qof wiil oo dhala iyo ma jiro ilaahay wiil ma dhalin subxaana wa tacaala owlaadna ma lah addoommo waayo nin walbana kiiskiisaa lagu qaadayaa waay marka dalaca in layska dhaafo waay iskoolkoolinta alkhaamisatu ina arajula qad yukfaru lahu in loo dhaafaa dhici karta bisabin huwa min akrahi lumuur ilaahi wax uu kahanayo oo ah ninkan hadda qofkan canaantay ou nacayay canaantan ayaa sabab u noqotay in loogu dembi dhaafo ilaahi hanoo dembi dhaafo insha allah darsiga hamin dambeba waa khatimaynaa insha allahu tacaala hal cashara berri waa dhammayn karnaa insha allah sal alla maxamed